kale oo athawaab fi lhiba in qofkii abaalmarin laga siiyo hibadiisa iyo axkaamteeda ku tacaluqo wa cindahu cinda alimaami maliki raximah اllahu tacaala imaamu maalik agtiisa waxaa in yatlubi lmucطi qofkii hibada bixiyey hadduu dalbado yuhab hawaab baa la siin abaalmarin baa la siin hadduu codsado biqiimati maana lagu abaalmarin hibadii uu bixiyey qiimaheedii maa lam yakun waa haddii aanu ahayn kadaba mid been sheegay curfan curfi ahaan oo markuu yidhaahdo hibadayda waxbaan ku rabin waxaan hibada kuugu keeno hadiyadda kuugu keenay waxa lagu siiya bay ahayd hadduu sidaa yidhaahdo waa la eegayaayo curfi ahaan haddaanay macquul ahayn oo curfiga ay khilaafsan tahay curfiga say u khilaafsanaanaysaa waa nin milyaneera lacag fiican haysto oo kanuu wax u keenana waa dadkii markaa waxa weyaan iska hooseey qof aba waxoogaa cumaamadeena waba iyo khamiis waxba u keenay hadhow wuu yidhi markaa aaway abaalmarintii ayna hawaabu hibati dee markaa kaasoo kale curfan waxaynu ognahay in aanu qofkan oo kale wixii uu keeno min alaclaa ila adna hadday hibadu tahay in aan waxba laga raadinin baynu ognahay laakiin low kaana bilcaks min aladna ila alacla mid awsaat naas ah dadka iskayani waxa weya dadka dadkii iska hoose ah markuu nin maalqabeelo intuu soo booqdo waxoogaa hadiyad yar u keeno waxa curfan la fahmayaa inuu waxoogaa doonayo ilaa ninkan cimaamadiisan iyo khamiiskiisan uma baahneen marka hadda maalikadii waxay leeyihiin haddii curfigu uu beeninayo oo uu leeyahay adigoo kale ninkan sawaab kama raadisi waxba la siin maayo haddii aanu beeninaynin xaq buu u yeelanayaa awaabkii hibadiisa wagayruhu maal wixii ka soo haray bishari macluumin badla badla wuu bixinayaa hawaabkaasi bishari macluumin haddii la shardisto wax la ogsoonyo wuxuu yidhi inta yar baan kuu keenay konton doolarna waa rabay taas hadiyadda yar iyo intaan isku soo hagaajiyey dee konton doolarna waxaan islahaa lagugu abaal markaa dee <laughs> hadduu markaa wax sheegtay qolyihii kale maali ka soo haray waxay leeyihin de markaa meesha isu bedelaysa marka waa baycun bilafdi lhiba deetana waxaa gelaya khilaafkii hal ilcibratu fi lcuquudi bialfaadiha aw bisiyaqiha aw bimacaaniha khilaafkaasi wuu gelaya lakin waxay rajaxayaan maca shaaficiyadu halkan waxay rajaxanayaan in ay iska ansaxayso oo bayc ahaan ay u ansaxayso wshaaficiyu canhu daa aydan baal shaafici waxaa laga soo guuriyey kan laftiisu waa baail oo de waxau eegayaa nafaran ila siiqa siiqadii baa faasid ah waa hibe iyo waxbaan doonayaa bedelkeeda day isma qabato markaa khilaafku halkaas iyadana uu eeganaya wasaxaxuu fuqahadii waxay tasxiixiyeen alcumra nooca cumrada la yidhaahdo waa markaa kulid axaadiitana waa lagu soo arkay in badan waa hibooyinkii qaabkii ay xasuusiin jireen qolyihii jaahiliga ahaa oo yani waxa weyaan acmartuka haadihi daar waa cumrigii baa laga keenayo intaad nooshay waa ku siiyey guriga walam tarjic usoo noqon maysa ilaa mucmirihaa kii bixiyey kii cimri siiyey u noqon mayso xataa haddii uu kii la siiyey dhinto intaad nooshahay waan ku siiyey sidaa markuu yidhaahdo way ansaxaysaa markii ansaxdana wuu yeelanayaa waa laga sii dhaxlaya jumhuurku saasay leeyihiin wa cinda malikin bala imaamu maalik agtiisa isaga maya way soo noqonaysaa buli oo riwaayad xadiidka ku jirtaoo jaabir ayaa markaa laga faa'iidaysanayaa in ay markaa mar haddii aanu odhanin walicaqibika min bacdika aanu odhanin inay soo noqonayso laakiin riwaayaadka badankoodu fahiya liladii ucmirahaa weli wacaqibihi min bacdi kii la siiyey bay leedahay iyo ciddii markaa waxa weyaan kasii dambaysa mana shardiyaysa in la yidhaahdo hiya laka wali waraatika min bacdika in la yidhaahdo ma shardiyayso riwaayaadka badankeedu ma shardiyayaan wa miluha lishaafici waaxmeda wa miluhaa waxaa taa lamid ah cumrada waxaa lamid ah shaafici iyo axmed agtooda ruqbada ayaa iyaduna lamid ah oo iyaduna waxay odhan jireen arqabtuka haadihi daar markaa waxaa laga keenay raqabadii bimacnaa raaqabo ah wuu ilaaliye ama wuu eegay oo waxa wey adna waad eeganaysaa adna waan ku eeganaya keenii hor dhinta ayaa lagala wareegaya maalikiyadu ruqbada qaab kale u sawiraano in eh, markay idhahdaan arqabtu ka daari ka kalena arqabtu ka labada kolba kii hor dhinta ayaa gurigiisa la qaadanaya oo ka kalaa labadii guri isku darsanaya saas iyagu ruqbada ay u suureeyaan maalikiyadu laakiin suuradeeda mashhuurkaa waa inuu idhaahdo waan ku siiyay gurigii waana ruqbaa haddaan kaa hor dhinto saasay kuugu sugnaanaysa haddaad iga hor dhimatana way soo noqonaysaa saasay markaa jumhuurku u suureeyaan ruqbada shaaficiyada iyo xanaabilada markaas waa ansax taasi waa ansax oo iyadana xadiidkay ka qaateen walaaakharaani haadii afsadaa labadii kale tan iyada way fasaadineen de maalikiyadu iyagu qaab qarar ah baabay dee ama adaa gurigay qaadanaya maanaan qaadanaya taa cidina de tasxiixin mayso waa bakhtiyaa nasiib taasi oo waxa weeyaan taasi dee cidina mama banayn karta tan noocaasa laakiin xanafiyadu suuradan shaaficiyada iyo xanaabilada ay banaynayaan ayay iyaga lafteedu diidan yihiinoo waxaa loo diidayaa hibadu sideedaba taqiit ma aqbasho waxaan ku siiyey gurigan sanad de xamaad siimine waad caariyeysay markaa noqonaysa hibe ma noqonayso markaa markaad tiraahdo cumrigaaga intaad nooshahay baan ku siiyey muaqat baad ka dhigtay haddaad kusii darto haddaan kaa hordhinto waan la soo wareegaya haddaad iga qarar baabad sii gelisay markaa labaduba laba shardi oo waxaa la socda hibadu aanay aqbalin laakiin haddana xadiidka ayaa socodsiiyey markaa xadiidka socodsiiyey daraaddii ayay labadaa madhab u socodsiinayaan xanafiyaduna cumraday socodsiiyeen ruqbada laakiin may socodsiin walilabi rujuucu fi ma qad wahab duuna siwaahu wabnu haabitin qalab facindahu yarjicu fiiha alajnabi wakalabi lusuulu lilmualibi walilabi abi waxa u ahaaday alrujuucu inuu ku laabto oo u ceshado fii maa qad wahaba wixii uu hibeeyey ee uu de markaa caruurtiisa siiyey wuxuu bixiyey marka wa loo jeeda wixii caruurtiisa siiyey marka wixii uu caruurtiisa siiyey wuu kala noqon karaa aabbuhuyo hibatu alwaalidi liwaladihi waa laazimatun min طarafi اlwalad jaaizatun min arafi lwaalid xagga waalidka jaais bay ka tahe laazim kamaba noqonayso duuna siwaahu wixii aabba ka soo haray xaqaa ma laha dadkii kale kuma noqon karaan hibadooda oo laa yaxilu liaxadin an yarjica fii hibatihi ila alwaalida fii maa yucطii waladahu saasaa riwaayadka qaar ku soo aroortay riwaayadka qaarkoodna laysa lana saxiix ku jira laysa lanaa mahalu saw alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqiibu uma yacuudu fii qayihi markaa ma ma banaano in hibadii lagu noqdo cinda aljumhuur waalidkaa laga soo reebaya wabnu haabitin imaamkii abu xaniife ahaa qalaba arrinta u kala bedelay oo fa cindahu isaga agtiisa yarjicu fiiha waxaa ku laaban kara hibada aljnabi qofkii ajnabiga ah ajnabigu imika halkan waa ajnabiga caadi aha la yaqaanay aan maxaarimta ka baxsanaa qofkii aan maxramka ahayn ayaa wixii uu qof kala siiyo kaga noqon karaa laakiin wixii maxaarim isu ihi aabbaha iyo hooyada iyo e, walaalka iyo dadkaas maxaarimta isku ah iyagu wixii ay isu hibeeyaan iskagama noqdaan oo xadiis kalay keeneeno tilmaamaya in qofku haddii uu man wahaba hibatan ligayri dii maxramin jaazat hibatuhu waman wahaba maaratay yani qofkii qofkii man wahaba man wahaba lidii raxmin maxramin jaazat hibatuhu qofkii siiya qof qaraabadiisa ah oo maxramu ah hibadiisii way fushay waman wahaba ligayrihi falam yusab fahuwa calaa hibatihi cid kale qofkii siiyo awaab la sii waayaan hibadiisii buu kala noqon karaa lakiin xadiikaasi ma asixin ahar cumar ayaa caana oo uu leeyahay man wahaba hibatan falam yuhab caada fii hibatihi ilaa lidii raximin wuu ku laaban karaa hibadiisa inuu duu raxmi yahay mooyaane marka kaasay iyagu qaateen kan kale xadiidkan markaa saxiixa ah mashhuurka ahna ma ay qaadanin min xayu lmacnaana waxay ka eegeen waxay yidhahdeen marka qaraabada wax la siinayo waa nooc silatul arxaam ah markaa kal noqoshadu silatul arxaamkiibay markaa meesha ka saaraysaa tan kale laakiin waa iska tawadud iyo maaragtay waxa weeyaan maaratay tahaadu taxaabu tahaadaw taxaabu waa iska intaasuune iyadu maarata waxa weyaan san uma sii adkaba laakiin jamaahiirtu xadiidkan qawigaa ayay qaateen arrintanna waxay ka dhigeen arrin ku gaar ah xagga hawaabka xagga hawaabkay ka hadlaysaa de cumar iyo aarkooda falam yusan baa ku jirta aan abaalmarin laga siinin in la iskaga noqon karo mar walba hibadii maya wlilabi rujuucu fi ma qad wahab duuna siwaahu wabnu haabitin qalaba isagu facindahu yarjicu fiiha alajnabi isaga ajnabiga ayaa ku laabanaya wixii aan ajnabi ahayn laakiin maxaarim isuy ku laaban maayaan wa kal abi aabbihii waxaa haddaba lamid ah alusuulu usuul oo dhan baa ula mida lilmualibi imaamkii shaafici ah raxmat ullaahi tacaala calayh isagu muxuu leeyahay aabbaha oo keliya arrintu maaha aabbihii awowgii hooyadii ayeydii waxaasoo dhan usuul kaga noqon karo oo bijaamici alasaala asalnimada ayaa ka dhaxaysa qolyaha kalena waxay leeyiin intaa xadiidka ku sugan ila alwaalida ayuunbay ku gaar tahay waa aabbaha oo keliya wlcawdu fi lhibaati cinda alxambali washaafici fi sadaqaati yanjali wlcawdu fi lhibaati ku noqoshada hibada lagu noqonayo yanjali wuu muuqanayaa fi sadaqaati sadaqadana wuu muuqanayaa sadaqadana waa lagu noqon karaa cinda alxambali washaafici marka laleeyahay aabbuhu wuu kaga noqonayaa ilmihii kaga noqon karaa ma hibadii aan sadaqada loola jeedin ba dabcan hibada waxaa hoos imanaya hadiyadda waxaa hoos imanaysa sadaqadii iyo hibadii maarata mulaqa ahay marka waxay yidhahdaan haddii lihawaab alaakhira ilahay iyadoo ajar lagaga doonay qofka hadii wax la siiyo ama lixaajatihi baahi uu qofkan ka muuqata niyad maarata waa rafci alxaaja in qofkan xaajada maarata lagaga rafcinayo baahi daraaddeed loo siinayo labadaa niyo mid ahaani hadday raacdo sadaqad bay noqotaa haddii hibada ay raacdo in meel laga keenay oo soo naqliyeyna hadiyad bay noqotaa haddii intaa midnaba aanay la socona hibo unbaa la yidhaahda marka haddaba sadaqada ahayd ee lixaajati lwalad ama lialabi hawaabi alaakhira qofka loo siiyey miyaa lagaga noqon karaa maalikiyadu waxay leeyihiin maya maxaa yeelay iyo dabcan xanafiyaduba maxaa yeelay ajri baa lagu doonaya ajrigiina insha allah wuu xasilay marka bedelkeedu waa la qaatay markaa laguma noqon karo qolyahan markaa iyagu waxay leeyiin asadaqatu min alhiba hibadii unbay kamid tahay xadiidkuna wuxuu yihi waalidku uu ku noqon karaa markaa waa lagu laaban karaa kitaab lwasaaya maqsuuduna bihadihi alwasiya tabarucun culliqa bilmaniya sunad wafarduha lidaawuudan jala idu qaraabatin can ilirsi khala صxatuha min malikin mukalafi wamaliku waaxmedu qaalaatafi min di siban mumayizin waqiila can axmeda da in jaawaza alcashrata can وعنه لا تصح من سفيه وقيل ذا للشافعي فيه وفضلت وصية للأقرب وجائز تخصيصها بالأجنبي وردها للأقربين البصري وقيل ذا في ثلثيها يجري ولم تجز لوارث فإن أذن باق تجز والظاهر أبا وإن كما أبا إيصاءنا بمنفعة وابن أبي ليلى قديما منعه ومنعت بزائد عن ثلث ومنعت بزائد عن ثلث إلا إذا أجاز أهل الإرث والظاهر أطلق منعا وجعل للحمير المجاز نحلا مستق للحمير المجاز نحلا مستقل والنقص عنه عند غيره ندب وكونها خمسا لأحمد اصطحب وعادم الوارث عند أحمد والحنفي أوصى بكل ما بدا واشترط القبول في الوصية وإنما, وإنما يصح بعد الموتة maqsuuduna waxaan uga dan leenahay bi hadihi alwasiya markaan alwasaaya len waa jamcu wasiya wasiyadana waxaynu ugala jeednaa tabarucun culliqa bilmaniya waa sadaqaysi tabaruc wax lagu tabarucayo oo lagu calliqay geerida oo geerida kadib markaa dhacay sunnad sunna weyn oo dee nusuus fara badan baa kusoo aroortay weliba qofku inuu maaragtay ay qornaato inaanu xataa laba habeen baryin iyada oo aanay u qornayn ayaaba axaadiistu tilmaamaysa wa farduhaa lidaawuuda jalaa in waajib laga dhigaa imaamkii daawuud ibn cali aaahiri raxmat ullaahi tacaala alayhi ayay u muuqatayoo isagu saasuu ku tegey hortiina zuhri ayaabu ibnulmundir ka soo naqliya laakiin daawuud iyo daahiriyadu ibnu xasmina waa la qabaaye shardi ku xidhayaanoo in duu qaraabatin cani ilirsi khala iyagu waxay leeyiin qaraabada unbay u waajibaysaa marka haddii cid qaraabadii kamidii ay dhaxalkii ka madhnaato oo aanay dhaxalka soo gelaynin markaasay waajibaysaa ah, wasiyadu sidii aayadduba ay ahay kutiba calaykum ida xadara axadakum lmowtu in taraka khayra alwasiyatu lilwaalidayni wlaqrabiina bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin marka waxay leeyihiin markaasay waajibaysaa zuhri laakiin si mulaqa inay u waajibayso ayaa laga soo naqliyey laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin aayadda waa la naskiyey xadiikii baa lagu nasakhay in allaha acطaa kula dii xaqin xaqah ixatuhaa cidda ay ka asaxayso ama asixitaankeedu min maalikin bay ka hatay qof de wixii horta milkiya waxaanu milkiyin dee qofku ma ku tabaruci karo mukalafi haddana waa inuu mukalaf yahay caaqil baaliqa yahay ilan dadkii kale cibaaro ma lehe wamaalikun wa axmedun qaala labadaa imaam waxay yidhaahdeen tafii way ka dhammaystirmaysaa yani way ka asaxaysaa baa loo jeedaa min dii siban qof aan qaangaar ahayn laakiin mumayizin wax kala garanayo haduu tamyiiz gaari oo maxay leeyihin halkan buluuqii shardi ma aha hadduu mumayiz yahay qofkii mumayiska ahaa way ka asaxaysaa shaaficiyada laftoodana waa qowl ku jira wa qiila can axmed imaam axmed laga soo raray daa arrinkaasi asixitaankaasi canna wuu muuqanayaa in jaawaza alcasharata toban sannadood hadduu dhaafay ama toban maarata caam hadduu dhaafay ayay markaa muuqanaysaa oo wixii toban gaada ayay ka asaxaysaana waa la yidhi mayna xadu tamyiiz bay kaga asaxina waa la yidhi waana tashaaficiyadu ay markaa qabaan tobanka axmed axkaam dhowra buu ku xidhaa maxay markaasana yidhaahdeen waxay u yidhahdeen safiihan soo socdo daraadii wa canhu kale oo imaam axmed laga soo guuriyey laa tasixu ka asixi mayso min safiihi kii aan rashiidka ahayna safiiha waa qaangaar waa caaqil waa baaliq laakiin waa safiih maxjuur calayhi bisafah wey wa qiila da waxaa la yidhi kani lishaaficiyi shaaficina waa u ahaaday fiihi fi safiih shaafici iyo axmed ba qowl baa jira odhanaya safiiha kama asaxayso maxay uga asixi weyde waa tasaruf maaliya maadaama ay tasaruf maaliya tahay isagana tasarufaadka maaliga ah xayaraadi ka saarnay ma kama asaxayso laakiin muctamadkoodu muxuu leeyay labadaba way asaxaysaa maxay eegeen xaggii macnahay eegeenoo xayaraadda waxa loo saaray dantiisay ahayd maantana dantiisu waxay ku jirtaa in la socodsiiyo oo ajaru ka hela dayl hadduu dhinto xoolihii isaga waxba uguma filleen inuu ajri ka helo ayay faaidadii dantu ugu jirtaa markaa waa la ansixiyey saqiirkiina markaa qolaa ilxaaqinaysa qowlkaa shaafici iyo axmed laga soo naqliyey ee sanigii taxiixinaya iyo maarata waa weyaan balde maalig iyo axmed waa muctamadba shaaficina waa laga soo naqliyey marka qowlkaasina halkanunbuu eeganaya wuxuu leeyahy saqiirka laftiisa waxa xayiraada loo saaray dee waxay ahayd isaga maslaxadiisa markaa iminka mar haduu dhinto waxay isagana danta ugu jirta in ajri ka helayaa in dardaarankiisii la socodsiiyo shaaficiyadu laakiin kumay waafaqin oo lama sababtuna waxay yidhahdeen waxa weeyaan marka horeyba sabiga isku haysteen cibaaro ma leeyahay mise male oo qoladani waxay lahaayeen haddii loo idmo cibaaruu leeyahay caqdigiisu wuu guntamaya haddii loo idmo shaaficiyaduna waxay lahaayeen marka horeba cibaaro male oo qofkan xataa cibaaradiisi maarata yani weedha uu ku hadlaya caqdigii waa waxba la-aan markaa safiihan wuu ka liitayoo safiihu iqraar inuu xad qirto wixii xuquuq maaliya aan ahayn qiraalkiisa iyo awniis way soconayay nikaaxi isagaa aqbalayay marka loo idmo isagaa guursanayay laakiin sagiirku sidaa ma ahayn wafudilat wasiyatu lilaqrabi wajaa-izu takhsiisuha biljnabi wafudilat waxaa la fadilaa cidda markaa qaraabadaadi soo dhowey aan markaa de waarika ahayn in loo dardaarmo ayaa fadli badan ilan waa sadaqyo sile wajaa'izun takhsiisuhaa biljnabi waanay bannaan tahay in dad ajaaniba uun la siiyo oo aan qaraabadii waxba loo dardaarmin waraddahaa laakiin xaaladdaa waxaa u celiyey albasriyu imaamk alxasan albasri lilaqrabiina qofkii u dardaarmo ajaanib ee qaraabadiisii qadiya qaraabada la siinaya waa riwaayo laga soo weriyey riwaayo kalena waa laga soo weriy taawuusna isagana waa ka soo aroortay riwaayo kalea ka soo aroorto tan kalaa wa waxaa la yidhi daa qowlkaasi fii uluayha yajri wasiyada labadeeda ulus ayuu halkaagi ayaa gelaya inta saddex meelood loo qaybiya wasiyadii wixii u dardaarmay ee ajaanibta u dardaarmay saddex baa loo qaybinaya meel ajaanibti la siinaya laba ulusna waxaa lagu celinayaa warafadii baa lagu celinayaa saasay markaa qolooyin jamca xasanubasri baa laga soo guuriyey ibn musayib baa laga soo guuriyey jaabir ibnu zayd iyo isxaaq ibn rahaweyba saasay markaa yidhaahdeeno qaraabadii hadduu qadiyo lama socodsiinayo waxaa la samaynayaa waa la qaybinaya saddex meelood labo kamida ayaa marata qaraabada lagu soo celinaya bay yidhaahdeen laakiin jamaahiir fuqaha ilislaam sidaa loo magacaabay ayay u fulaysaa bay leeyihiin ehm, dadkan kalena de wixii ay siinayaan walaalahoodaa dhaxalka leh ayuunbay iyaguna helayaan waayo in la fuliyo ayaa soo aroortay laakiin in qaraabada lagu soo celiyo oo saas loo bedelo tagyiir bay noqonaysaa walam tajuz liwaariin ma banaana in loo dardaarmo qof dhaxalkii soo gelay yani ma fulayso fain adina hadday fasaxaan baaqin dadkii kale baaqi waraa warasada baaqigooda hadday fasaxaan tajuz way furi waahiri aahirigu isagu abaa waa diidan yahay wain wain adinu weeyaan haba ogolaadaan eh isagu wuu diidayaayo wuxuu leeyahay marnaba waxa weeyaan falaa wasiyata liwaarifi nabigu waa markaa xaggaasay ka eegeen qoladan kalena waxay ka eegeen dee xaggii macnaha cidda waxaa loo ilaalinayaa waay waa warasada haddiiba iyagii ay fasaxeen bacda almowt ilan xoolahiiba iyaga hadda yeelanaya waabay siin karaanba xoolahoo dhan baabay hibayn karaan inay markaa ijaaseeyaan wax diidayaan ma jiro kamaa aba sida daahirku u diidan yahay iisaaanaa in aynu markaa dardaaranno bimanfacatin manfaco sida inaad tidhaahdo gurigaygaa hebel laba bilood ha deganaado ama sanad ha deganaado ama awsaytu lahu bimanfacati daar intuu nool yahayba manfacada guriga isagaan u dardaarma haddaad tidhaahdo dee guriga raqabadiisii ma yeelanayo laakiin manfacadiisii buu yeelanaya ma ogola daahiriyadu ma ogola iyo waxay leeyihiin wixii ashyaa la tamallugaya ayuunbaa ay ku soo aroortay taasunbaana ku ansaxaysa jamaahiirtu laakiin waa tasxiixinayaan wabnu abi layla qadiiman manaca ibnu abi layla iyaga kama horreeyey qaadigii kuufigahaye in badanna soo mari jirin isaguna waa diiday oo wuxuu yidhi taasi ma soconayso oo waxaa ishkaal ka imanaya xaggii ulukii taqdiirkii manfacadan il wasiyadu ulu bay ku asixi jirtay bal manfacadan sidee ulukii looga saaraya laakiin fuqahadu dariiqo ayay leeyihiin ay ku xisaabiyaan wamunicat bizaaidin can uli ilaa idaa ajaaza ahlu lirfi wamunicat waa la diiday wasiyadii inay markaa ku ahaato wax ka zaaid ah can ulin ulu lmaal cinda almowt markuu dhimanayo qofku wixii uu xool haystay ulukeed in ay ka badato waa la diiday ilaa idaa ajaaza ahluliri haddii marka ahluliri waa dee fasaxaan weeyaan ilan xaqa iyagaa lahaa iyagaa loo ilaalinaya hadda iyagii fasaxaan fasaxaadooduna waa bacda almowt maaha laa cibrata bikalaamihim qabla almowt inta aanu dhimanin waris hadalka ay leeyihin macno male waayo kuwan hadlaya inay dhaxli doonaanba lama oga wاaahiri alaqa mancan aahiru sidii masaladii horeba ijaazatulwarasa waxba kuma xidhaye waxaan sharcigaa diiday buu leeyahay ma ansaxayso wa jucila waxaa laga dhigi lilximyari imaam maalig agtiisa almujaazu wixii la fasaxo oo ay fasaxaan warasadu nuxlan hibe ayaa laga dhigayaa mustaqilan oo mustaqil ah calaa luqati rabiica mustaqiltu waxay nacti u tahay nuxliga nuxlan mustaqilan hibo madax bannaan bay ka dhigayaan dardaaranba maa waana qowl shaafici ku jiro manhaajka ku qoran lakiin aan muctamad ahayn muxuu leeyahay waxa ay fasaxeen waa hibe iyagu ay bixiyeen ma aha dardaaran axkaamtii wasiyada ma laha ee wuxuu leeyahay axkaamtii hibada dawooyin kale axkaam duwayn hibaduna axkaam bay lahayd wasiyaduna axkaam bay lahayd laakiin hibadu markuu kaasi qabiiltu yidhaahdo bacd almowt dee qabiiltudaasi ilaa maaratay qabdigii uu dhaco cinda aljumhuur ma laasimayso maalik laftiisu haddii ay markaa bixin waayaan iyago laftooda ay saa ku dhintaan dee waa kii markaa warasadooda sii siinaya markaa axkaamtii hibada ayaa la siinayaa buu leeyahay axkaamtii wasiyada lama siinayo jumhuurku laakiin waxay rajaxayaan inay wasiyadiiyo ay fuliyeen tahay waa tanfiid maaha ibtidaacu cadiyatin maaha wanaqsu canhu uluska in laga yareeyo ayaa nudiba mustaxab ah cinda hayrihi maalikada wii kasoo haay maali wii kasoo haray waxay istixbaabayaan in aan ulu la gaadhsiin waayo nabigu calayhi salatu slam wuxuu yidhi wauluu kaiirun marka in ulukii wax laga dhimo ibn cabaas waa kii lahaa low ana naasa qaduu can uluki qaliila in wax laga dhimi lahaa ayaa fiicnaan lahaa wa waxa mustaxab u ah inay khubus noqoto abubakar iyo cali iyo ayaa laga soo guuriyey wacaadimu lwaarii cinda axmada walxana fii awsaabi kuli maa bada wacaadimu lwaarii kii aan cid dhaxashaba lahayn cinda axmeda walxanafi xanaabilada ah, iyo xanafiyada agtooda awsaa bikulli maa bada halla wixii u muuqda ee ay la noqoto ayuu dardaarmi walow bijamiici maalihi xoolihiisoo dhan hadduu xataa waa caadiya waa la fulinya waayo waariba male maxay leeyiin maalikiyadii iyo shaaficiyadiina may waari buu qof bilaa waarisiyo muslim jiraba maxaa yeelay baytulmaalkiibaa waari ah oo waxa weeyaan dhaxlaya iyagu baytulmaalkay warasada ku darayaan oo jihatlislaam ayaa maarata jihaatuirsiga ugu jirta labadana uguma jirto dawal arxaamkaa ugu jira haddii la waayo dawal arxaamkiina dee markaa qofkaasi bilaa waari ayuu noqonayaa wuu dardaarmi karaabay washturia alqabuulu fi lwasiyati wainamaa yasixu bacda almowtati washturia waxaa la shariyaa alqabuulu fi lwasiyati dardaarankii haddii qof mucayana dee wax loo dardaarmi weyaan sida tacliiqa ku qorane in la aqbalo oo qofkii qabiilto uu yidhaahdo waa goormo laakiin wainamaa yasixu qabuulkan wuxuu asaxaa bacda almowtati geerida kadib idan markaasay caddaanaysaa in wasiyadii uu inta ka horeysa inuu isagu hordhimanba mooye markaa qabuulkiisa iyo radintiisu qabla almowt macno ma laha kitaabu lfaraaid dhaxalkii ayaa halkan nooga bilaabmay yahbutu bilijmaaci irun bisabab cataaqatin aw inikaaxi aw nasab fabilakhiiri ibnun waman lahu intasab wlbintu walabu wain cala nasab wlumu wاljadatu min xaysu atat wاntashara alkhilaafu fiiha in calat wاlأhu wاlأkhtu liumin aw lia aw lahumaa wabnu akhin xaaza nasab wاlcamu laa liumihi wain cala kada bnuhu wain yakun qad nazla wbacdahum duu raximin qariib laysa lahu fardun walaa tacsiibu warahahu nucmaanu wabnu xambali lifaqdi di irhi nasiibin awali falxanafi casabahum wanazil makaana man adlow bihi lilxambali wاlmaliki washaaficiyu اctamada cinda اkhtilaali اlamri ma liaxmada waqadayaa cinda salaaxi اlxaali bilmaali kulihi libeyt اlmaali وهكذا المقال في الرد على ذي الفرض حيث من معصب خلا للزوج والعرس وفي الزوج ورد أن ابن عفان الرضا عليه رد والابن كابن الابن دوما عصبه أي الذي تبقي الفروض استلبه كالأخ لا للأم وابنه وعم أو ابنه وذل ولا أيضا يضم والأب والجد كذاك إن عدم فرع لميت ذكر كما علم وإن يكن أنثى ففرضا أعطي سدسا بالتعصيب ما قد بقي ومن ترث أخت له ممن ذكر عصبها وهو كثنتين اعتبر وعصبات أم فاقد النسب للحنبلي كعصباته لأب وأعط نصفا بنت صلب أفردت والثلثين حيث ما تعددت كبنت الابن إن خلت ممن على وهي مع البنت لها سدس جلا وسقطت مع البنات حيث لا معصب ولو يكون أسفلا ولم يعصب لابن مسعود هنا ولو مساويا بل الكل اقتنى وعنده لم تعط فوق السدس مع ابنة لعاصب ذي أنس وما لبنت للشقيقة استقر إن لم يكن فرع ولا أصل ذكر ومع بنت هذه تعصب إلا لدى داود قال تحجب وكل ذا يثبت للتي لأب إن لم يكن ثم شقيق قد حجب وهي من شقيقة قد نزلت مكان بنت الابن من بنت علت في السدس والسقوط والذي وجد عن ابن مسعود هنا أيضا يرد وولد الأم له السدس استقر إن لم يكن فرع ولا أصل ذكر فإن تعددوا بثلث باء واستوت الرجال والنساء وشرك الشقيق معهم انتظوا زوجا وجدة كذا زوج وأم ومنع لدى النعمان وابن حنبل تشريكه على القياس المنجلي والأم تعطى السدس إن فرع وجد أو إخوة ولو مثنى فاعتمد إلا لدى الحبر وإلا حصرت ثلثا وثلث الباقي حالا أحرزت إن أحد الزوجين مع أب وجد لا غير والمنع عن الحبر يرد وللأب السدس مع الفرع ولا فرض له سواه أصلا فاعقلا yahbutu bilijmaaci irun bisababi cataaqatin aw inikaaxi aw nasab waa asbaabtii dhaxalka yahbutu bilijmaaci ijmaac ahaan wuu ku sugnaadaa irun dhaxal baa ku sugnaada bisababi cataaqatin xorayn waa walaagii weey aw inikaaxi ama nikaaxi aw nasabin ama nasab la wadaagay saddexdaa waa lagu ijmaacsan yahay wixii ka soo harayna waa laysku khilaafsan yahay markaa nadmiga dhexdiisaan arki doonaa jihaadka khilaafiga ama asbaabta khilaafiga fa bilakhiiri kan u dambeeya waxaa ku dhaxlaya waa nasabkiiye ibnun baa ku dhaxlaya ibnu lmayit waman lahu intasaba iyo ciddii isaga ku abtirsata ibnigiisii iyo bintadiisii walbintu baa iyaduna nasabkii ku dhaxlaysa bintadii meydka wey walabu aabbihii meydka wain cala nasab nasabkama sareeyo awow iyo awowgii kasii sareeyey kuwa ha noqdo walumubaa iyaduna nasabkii ku dhexlaysa wljaddatu ayaydiibaa iyaduna ku dhexlaysa min xayu atat ama xag aabbaha ka timaado ama xag hooyaha ka timaada dhinacay ka timaadaba jaddadii ayaydii iyaduna dhexalka way soo gelaysaa intaasi markaa khilaaf kuma jiro wey wantashara alkhilaafu fiiha incalad jaddadu hadday jaddo caaliya noqoto halkaa ay dhaafto jaddadii soka hadday dhaafto oo jaddo caaliyaa ay noqoto khilaafkeedu wuu badan yahay waxna way inooga iman doonaan insha allahu tacaala amaa labadana hore jadada sokee xagga hooyada iyo jadada soke ee xagga aabbaha kuwaasi culamo badani waxay yidhaahdeen laa khilaafa bayna ahli lcilmi fi tawriifi aljadatayn labadaas inay wada dhaxlayaan khilaaf ahlulcilmiga uma dhaxeeyo laakiin ibnu xasm raximah llahu tacaala ayaa yidhi umulab khilaaf baa ku jira khilaafku isagu ishaarayaa laakiin ibn lmundir iyo ibn qudaame iyo sida mashhuurka waa inaan khilaafkaasi aanu jirin oo jadataynka laysku waafaqsanya laakiin wixii intaa ka badan ayaa wamtashara alkhilaafu fiiha khilaafkii waa baahay in calad hadday jaddo caaliya aan noqoto wlakhu wluktu liummin aw liab halkii horead ku cafaysaa fabilakhiir ibnu wlakhuba iyaduna nasabkii ayaa ku dhaxlaya walaalkii wluktu iyo markaasi waxa weyaan walaashii labaduba liummin aw liab aw lahuma ama xag hooye ha noqdaan ama xag aabba ha noqdaan ama labadaba ha noqdaan wabnu ahin aha markaa waxa weeyaan ibnigiisii xaazan nasaba maarata wabnu ahin baa isaguna ku dhaxlaya nasabkii walaal ibnigiisii kaasoo xaazan nasaba nasabka helay marka wuxuu ku saarayaa ibnu akh liumkii buu meesha ku saaraya ilakaas isagu nasabkiimuu heli isagoo meel kale nasabkiisii maraya marka wabnu akhin iyo marka waxa weya walaal walaalkaasoo xaasan nasaba nasabka helay ibnigiisa ayaa isaguna marka waa ibnulakh shaqiiq iyo ibnulakh la-ab unbaa soo gelay ibnulakh liunbaa meeshaa ku baxay wlcamu laa liummihi adeerkii baa isaguna nasabka ku dhaxlay laa liummihi kii xagga hooyada ka yimid ma aha agga hooyadii markaa awowgade oo markaa cam lium ahaa kaasi isagu dhaxalkii ma soo gelayo wain calaa camka aan xagga hooye ka imanay ama xagga aabba ka yimid ama shaqiiqayihi haba koreeyo haba koreeyo maxaa loogala jeedaa yani ama aabbaha la walaal ahaado ama awowaha la walaal ahaado ama awowga sanabaha la walaal ahaado saasaa loo jeeda oo cam caaligu camkan dhawidda waa waa adiga adeerka waa aabbaha walaalkii ka kasii sarreeyaana waa aabbaha adeerkii oo awoowo walaalkii ka kasii sarreeyaana waa awoowo adeerkii saasa markaa camka caaligu taas u soconaya walcamu laa liummihi wa in calaa haba koreey kadabnuhu ibnulcamkiina waa saas oo kale ibnulcamki camkaa dhexlayay ibnigiisiina isaguna wuu dhexlaya wain yakun qad nasala haba noqda ibnulcamkaasi mid soo hooseeya oo aan waxaweyaan adeeru toos u dhalina dee kuwii uu dhalay ay sii dhaleen saas marka isay ku abtirsanaya wa bacdahum markaa intaas iyagu waa waarisuun bilijmaac weeye wa bacdahum waxaa daba iyagaa ka soo dambeeya duu raximin qariibun mid markaa raxim u saaxiib ah duu raximin baa kusoo xigay duu raxim waa ayo qariibun waa qof qaraabo kula ah oo laysa lahu fardun walaa tacsiibu aan sharciga fardina ku lahayn tacsiibna aan ku lahayn oo casabadana aan soo gelaynin haddana qaraabadaadiya kaasaa markaa soo gelaya oo waraahu nucmaan wabnu xambal waxaa markaa dhaxalka soo geliyey abu xaniife iyo axmed ibnu xambal lifaqdi dii irin nasiibin awali hadii la waayo dii irin qof markaa dhaxalla hadii la waayo qofkaa dhaxal kalehoo nasiibin mid markaa nasab kula wadaagay ah awali ama weli ahoo walaagini ooduu walaa haddii inta la waayo kii nikaaxa kula wadaagay haduu doona haba joogo hadii labadii sababee kale wax ku dhexla la waayo cataaadii iyo nasabkii wax wax ku dhexla hadii la waayo ayay markaa soo gelinayaan dawal arxaamka oo markaa zawjkii iyo zawjadii koodii joogaa de iyaga radigii baan jirin markaa dawal arxaamka ayay markaa iyagu dhaxalka siinayaan wlmaaliki wshaaficiqaabka u dhaal siinayaan waa maxay falxanafi casabahu xanafigu isagu casaba ayuu ka dhigaya deetana de maarata waa madhab ahlilqaraaba ka ohanayeen qofkan ugu soo dhowun xoolaha la wada siinaya inta kalena lagu xijaabaya waa qaab oo kale wanazili waxaad u tanziilisaa makaana man adlow bihi waxaad dejisaa ciddii ay ku soo gudbeen makaankooda lilxambeli xambeliga agtiisa oo bintulbintidii oo kale dhinto unbaad ka dhigaysaa ibnulbintigana waa saas oo kale marka cidda ay ku soo gudbeen ayuunbaad booskooda aad dejinaysaa xanaabiradoo madhab ahli tanziil ayaa la yidhaahdaa dabeetna saasaad u dhexalsiin marka qoladayaana saasay yihahdeen shaaficiye iyo iyo maalikiyo iyo asal ahaan madhabkoodu ma qabo tawriif dawi larxaam waayo waa ka nabigu yuri ala sl in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu dawi arxaamkana waxba looma sheegin markaa ma soo gelayaan bay yidhaahdeen hadday wax leeyihiin waa nusuusta ayaa sheegi lahay qolyahan kalena umuumaat ululaami bacduhum awlaa bibacdin iyo axaadiista qaarkeedoo maqaal ku jiro alkhaalu waari man laa waaria lahu iyo ayay markaa xujaysanayaan midda kale ah waxay dhahn xoolihii xaggee la geynay haddii la dhao muslimiintaa la siinaya dee kuwan muslimiintiina way kamid yihiin qaraabadiisiiyo iyagaa u xaqi qolyahan kalena waxay leeyihiin muslimiintu bay ula siman yihiin waxba ilaahay u sheegin aaadiisan aan waxba u sheegin xadiidkana uu daciif alkhaalu waari man laa waaria lahu muslimkuun bay ula siman yihiin baytulmaalka ayaa la geynayaa kollay dooda dheer ayaa labada daa'ifo dhex maray wlmaaliki washaaficiy yuctamadaan haddaba maalikigii iyo shaaficigii waa atbaacdii wey labadii imaam lagama hayo ictamadaan waxay ictimaadeen cinda ikhtilaali اlmri marka arimuhu kharibmaan ee dowladuhu maarata aan lagu kalsoonaan karin ay noqdaan oo hagaajinaya maa liaxmada wixii axmed u ahaa ayay ictimaadeen madhabu ahli tanziilka ah dowlarxaamkii way dhahalsiinayaan deetana madhabu ahli tanziil ayay qaadanayaan dabcan labada qolmada saxaabo badan waa laga soo weriyey oo yani qolada ahlulqaraabaha qaadan kuwan ahlu tanziilka qaadanaya qoyaan qolo waliba saxaabadii waxbay daba joogaan haddaba qowlka ahlu tanziilku ay qabaan ayay shaaficiyada iyo maalikiyaduna mutaakhiriinta iyo mar haddii dowladii ay kharibmeen oo baytulmaal wax lagu hagaajinaya aanu jirin intii xooluu iska baabi'i lahaayeen qaraabadaas ha qaadato madhabu ahli tanziilna ha loogu qeybiye yidhaahde waqadayaa waxay xukumayaan labadoodu cinda salaaxil xaal marka xaaladdu ay hagaagsantaha oo dowlad hagaagsan oo eh, si cadaalada ah wax u qaybinaysa oo aan wax cunayni ay jirto xoolaha baabasanayni bilmaali xoolaha waxay xukumayaan kullihii dhammaantiiba libaytilmaali baytulmaalka ayaa xoolaha lagu shubayaa xaqaa muslimiintaa dhaxlay oo dhaxalkiisa qofka muslimiintibaa yeelanaysa deetana markaa maxay noqonaya waa iran laguma bixinayo gaalada iyo waxaa lama siinayo masaarif gaalada nagu dhex noolee baahan iyo xataa lama siinayo waa dhaxal muslimiintunbaa taa lagu bixinaya iyaga maslaxada kale waxyaalaha kale maalulmasaalixa kale ayaa wax laga siinaya kuwooda u baahan wahaakada almaqaalu fi radi calaa di lfardi xayu min mucasibin khala wahaakada almaqaalu saasoo kale un weeyaan wixii laga odhanayo fi raddi calaa dilfardi wax ma lagu celinayaa haddii dawlfuruud in ay joogaan casaba meeshii ma jooga dawlfuruud baa jooga dad markaa furuudle baa jooga xoolihiina qayb baa soo hadhaya haddaba qaybtan soo hadhay iyagun dib ma loogu celinayaa xayu min mucasibin khala mar haddii uu ka marhnaaday mucasib kuwanun dib ma loogu celinayaa iyadana khilaafkanoo kaleunbaa ku jiro waa isku khilaaf baa imaam maawardi raximah اllahu tacala wuxuu yihi alqowlu fi miiraahi dawi arxa wuxuu leeyahay alraddu mulxaqu naam bimiiraahi dawi larxaam waxaa la ilxaaqinayaa buu leeyahay dhaxalka dawi larxaamka oo kale lianna alkhilaafa fiihimaa waaxid wa kullu man qaala bitawriihi dawi larxaami qaala biraddi wakulu man manaca min iri dawi araami manaca min araddi markaa labadu waa isku baab oo haddii xataa dawl araamki ay joogaan mar haddii ahlufuruud ay joogaan way isku waafaqsan yihiin qolyahaas in aan markaa dawl araamkii aanay xaaladan waxba lahay ee kuwan ma lagu celinaya mise baytulmaalkaa la geynaya unbuu khilaafku noqonaya markaa saasuu ku leeyay wahaakada sidaasoo kale weyaan iyo waxaa la odhanayaa fi raddi calaa dilfardi ahlulfardigii in lagu celinayo xayu min mucasibin khala markii uu markaa mucasib ka madhnaado xoolihiina wax soo halaan la zawji walcirsi labadaa iyaga waba lagu celin maayo zawjkii iyo cirsiga cirsi waa zawjadii labadooda waxba lagu celin maayo iyaga jamaahiirtu saasay markaa quliya xataa waba radiga iyo dowlad xaan ka qabin wa fi zawji warada zawjka waxaa soo arooray ana bna cafaan aridaa saxaabigii cumaan bni cafaan ee markaa wa laga raallida ahaa radia allahu tacaala canhu calayhi radda calayhi inuu zawjkii wax ku celiyey ayaa markaa la sheegay marka aduu kutubtan fiqiga qaarkood ayuunbaa soo naqlisa ibnu qudaam oo kale muqniga wuu ku sheegay jaabir ibnu zaydna isagana waa laga sheegay xanafiyada qaarkoodna markaa fatwada way way raaciyeen baa aftaa bihi bacdu xanafiya laakiin jamaahiirtu waxay leeyihin zawjaynka waxba laguma celinayo waayo dee nusuustii wixii loo daliishaday dawal arxaamka iyaguma soo gelayaan walibnu kabni libni dawman casaba imka hadda waxaa la gelayaa qaabkii dhaxalku uu noqonayay dadkii wax dhexlayay waa soo wada garatay walibnu ibnigii meydku kabnilibni isagoo lamida ibnulibnigii dawman weligiiba casabatu markaasi casabo u weyey dhaxal aan tacsiib ahayn maba lahaba maxaa loogala jeedaa waa casabo ay ladii tubqi lfuruudu istalada yani waxa weeyaan waa wixii ay furuudu soo reebto ayuu qaadanayaa wey kal akhi wuxuu la mid yahay akhi laa lilummi aan xagga hooye ahayn isaguna weligiiba waa casabo wa bnihi iyo ibnigiisa akha aan xagga hooye ahayn ibnigiisii isna weligiiba waa casabo wa cammin iyo adeerkii isna weligiiba waa casabo aw ibnihi ama ibnulcamkii isna weligiiba waa casabo wadulwalaa aydan yudamu kii walaaga u saaxiibka ahaa ee muctiqa ahaana isna halkaa raaciyo intaasi weligoodba tacsiib mooyaan wax kale waxba kuma dhaxlaan walabu waljaddu kadaaka aabbaha iyo awowgu waa saas oo kale in cudima farcun limaytin dakarun kamaa culima in cudima waa haddii la waayo farcun limaytin maydku farac uu leeyahay oo dakarun lab kamaa culima sidaa markaa waxaweyaan la ogaaday haddii farac markaa lab aanu joogin tacsiib bay wax ku dhaxlaan fardi waa ku dhaxli karaa laakiin tacsiib markaa way ku jiraan haddii ara akri uu joogo tacsiib waba ku dhali maaya saasaa loo jeeda walabu waljaddu kadaaka tacsiib wax ku dhaxlayaan in cudima hadii la waayo farcun limaytin farac meydku uu leeyahay oo dakarun laba kamaa culima sida la ogaado wain yakun hadduu faracaasi noqdo unhaa dhidig hadduu arau nodo farac dhidig hadduu noqdo fa fardan uciya waxaa la siinayaa sudsan baa fardan ahaan loo siinaya fa uciya waxaa la siiyay sudsan sudus baa la siiyey fardan calaa jihati lfardi fardi ahaan baa loo siiyey wa bitacsiibi maa qad baqiya casaba ahaanna waxaa loo siiyey wixii baaqi noqda waxaaso dhan kule kutubti araadka lagu soo arko kuma raagi waman taris ukhtun lahu miman dukir casabahaa wahwa kaintayni ictubir waman taris qofkii ay dhaxasho ukhtun lahu walaashii oo minman dukira raggii lasoo sheegay raggii lasoo tiriya dhaxalka way soo gelayaa lagu yidhi mid kasta oo walaashi ay dhaxalka soo gelaysay casaba ha u tacsiibinaya oo casabu ka dhigaya dabeetana markay wax qaybsanayaan wahwa ctubira isagii waxaa laga soo qaadayaa kafintayn sidii laba dumara laba qori isaga laga soo qaada iyagana halkood marka mid kasta oo nin kasta oo dhaxlay oo walaashina ay dhaxalka ku jirto markay isugu yimaadaan meeshii casabu ka dhigaya marka maxaa kulmi karaya dee ikhwadii akhawaadkii abnaadii iyo banaadkii abnaaulabnaa iyo e, banaatulabnaagi waxaas kuwaas weeya marka qof kastoo walaashii ay dhaxalka ku jirto wuu casabaynaya kuwii aanay walaashood kuma jirin dhaxalka ibnulah bintulah dhaxalkana kuma jirto markaa kaas dema casabaynaya ila dhaxalkeedu ay soo gelin wuxuu yidhi waman taris ukhtun qofkii walaashi ay dhaxlayso yani ay walaashi dhaxalka soo gelayso oo miman dukira dadkan la sheegay ee dhaxalka iyagu lahaaya ka walaashiya iyadoon dhaxalka ku jirto ayaa casabaa casadaynaya wahwa kafintayn ictubira laba ayaana isagii laga soo qaaday wa casabaatu ummi faaqidi nasab lilxambali ka casabaatihi liab wa casabaatu ummi faaqidi nasab qofkii faaqidu nasabka ahaa ee aan nasabba lahayn hooyadii casabadeeda ayaa ka casabaatihi liabin sida casabadiisii xagga aabbo noqonaya lilxambaliyi cinda alxambali qofkii bilaa aabbaha ahaa aan aabihii la garanayni ama dee aabbo sharciyaba aan lahayn casabadiisii xagay noqonayaan jumhuurkii waxay leeyihiin casabo male de wdda aanu caruur dhalin adu caruur dhalinta casaba uu yeelanaya dee inamadiisi iyo waxaysii dhaleen halkaaba ka noqonaysa laakiin xaggan usuusha casabo kama laha marka maxaa dhaxalkiisuu noqonayaa dee hooyadii wixii ay ka helaysa ka hesho hadduu caruur dhalay hablaabyo waxay noqdaanba wixii ay ka helan iyaguna ka helaan wixii kalena ama buu noqon ama wuxuu noqonayaa baytulmaalka sidi laysu khilaafsana suudi laakiin casabo malaha leeyahi jumhuur imaamkii axmed ibn xambal raximah llahu tacala wuxuu leeyahay mayana casabadii xagga aabbo xagga hooyo ayuunbaa casabo u noqonay oo maaratay hooyadii aabbaheed iyo maaratay walaalaheed kuwaas ayaa markaa casabo u noqonay taasuu markaa imaam axmed yiriyo aduu xadiis koley daahirkiisuna aanu sidaa kuba cadayn laba xadiioo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo almar'atu taxuuzu alaaata mawaariif catiiqahaa wa laqiiqahaa wa waladaha aladii laacanat calayh saddex dhaxal wada qaadanaysa ki ay xoraysay dee kaa u tahay oo caadi iyo laqiidkeeda kii ay heshay inoo iman doonaa isagu laqiidka ma la dhexlayaa iyo wa waladaha aladii laacanat calayh kii ay licaanka ku gashay kada kaa ay gashay abtirsiin kale male iyadoo loogu abtirinaya marka iyadiibaa casaba laga dhigay marka xadiidku ma asixin imaam axmed markaa eh, dabcan waa qowl jira qowl baa odhanaya iyadaa casaba u ah iyada la waayana kuwana loo sii gudbaya laakiin qowlka imaam axmed uu qaatay waa iyadu wixii ay ka dhexlaysay ka dhexlaysaa sida xadiidkii saxiixaanka ku sugnaa oo xadiidkii saxiixaanka waxaa ku sugnaa tii markaa la licaanay markii inankeedii de kii kala u ekaaday ee dee nasabkiina laga gooyey uma jarat الsunaة fi اlmiiraaثi an yariaha wataria minhu maa farad allahu laha wixii ilahay u fardi yeelay inay ka dhaxasho ayaa markaa sunadu ay noqotay iyo xadiidka kusii jirtay markaa axmed taa uu qaadanayaayo wuxuu leeya intii shareecada ugu sugnayd unba iyadu leeda laakiin baaqigii casabadeedii baa loo sii gudbayaa buuli wa casabaatu ummi faaqidi nasab kii nasabka waayey hooyadii casabadeeda ayaa ka casabaatihi liabi casabaadkiisii xagga aabbo u noqonaya lilambaliyi cinda alambaliy asaabulfuruudkii markaa bilaabay casabadii halkaasu kaga baxay wuxuu yidhi waaci nisfan binta sulbin ufridat wauluayni xayumaa tacadadat waaci nisfan nusi binta sulbin bintu sulbigi inantii meydku uu dhalay ufridat taasoo la keliyeeyo keligeed ah oo cid la walaal ah lab iyo dhidegtoona aanay joogin wuluaani xayumaa tacadadad wuluayni uluayn nasii xayumaa tacadadad markii ay tiro noqoto oo laba hablood iyo wax ka badan ay noqdaan markaana uluayn sii iyadana markaa khilaaf kuma jiro qaar baa markaa riwaayad ibnu cabaas laga soo guuriyo oo in saddexduuni ay yeelanayaan uluayn wain kuna nisaan fowqa sanatayni oo labadu ay nisfi yeelanayaan waa riwaaya shaada oo lam tahmut ibnu cabaasna cagsigeeda khilaaf kale oo ku jiraana ma jiro ka bintilibni bintulibnigii un bay la mid tahay oo iyaduna haddii in ufridad waxay qaadanaysaa nus hadday tacadudmaarata ay tacadudana ulusayn bay qaadan lakiin shardi kale ayada ku xidhanoo in khalat miman cala waa haddii ay ka maran tahay ciddii iyada dee ka sarraysay markaa ama adeerada u noqonaysa ama edooyinka u noqonaysa wahya gabadhani bintulibnidani macal binti binta markay la joogto laha sudsun jala asudsu ah sudus baa jala laha u muuqanay haddii binto keliya ay la joogto oo nus qaadanaysa iyadii sudus bay dayeelanaysa takmilatu ulusayn wasaqadad way dhacaysaa macalbanaati haddii ay banaat la joogto bintayn fa aar wey labiiyo wax ka badan hadday la joogto way iska dhacaysaa waxba yeelan mayso xayu laa mucasibun cid casabaysa haddaana haysan oo de walaalkeed ama inadeerkeed noqonayn walow yakuunu haba noqdo kaasi mid xataa hadduu doona ka hooseeya oo ay edda u tahay inagu dasayba wax u xisaabin eh, ay u noqonayso isaga eh, wuxuu noqonayaa ibnu ibnilibni maalan iyaduna waa bintulibni markaa qaabkay nagu xisaabin jirnay eday dee u noqonaysaa soo maa hadday markaa iska dhasheen edda u noqon hadday kalena ilmaadeer kale hooseeya noqonaysa marka kaa ka hooseeya ee meydkii laba u tirsanaya iyaduna mid unbaa aabbaheedunbaa meydkii ka xiga hadday u baahato oo dhaxal kale aanay lahayn isagii baaqigii uu qaadanayay bay la qaybsanaysaa lidakari milu xadi lunhayayn oo uu casabaynayaabay leeyi jumhuurku walam yucasib kaa asfalkii ma tacsiibinayo libni mascuudin imaamkii cabdillahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu hunaa halkan asfalka kaa ka hooseeya casabayn maayo buu leey walow mucafwan eh, eh, waa masalado dhanba walow musaawiyan waa kaa guud hadduu xataa musaawi yahay oo xataa uu la derajaya markaa hunaadu halkay u noqonaysaa waa markan banaadku ay uluaynka qaateen ayay hunaadu sheegaysa walam yucasib maca sabaynayo libni mascuudin cabdilla mascuud agtiisa hunaa halkan ay banaadku uluaynka qaateen walow musaawiyan haba noqdo mid markaa la siman gabadhee balilkullaqtana wax odhan ba isaga qaadanaya muxuu samaynaya wuxuu sidaa u leeyahay ilaahay waa ka yidhi fain kuna nisaaan fawqa inatayn awlaaddi markii laga hadlayay falahum uluaani falahuna uluaa maa tarak falahuna uluaa maa tarak hablihii ulusayn loogama badin bu ilahay loogama badin marka hadday banaadkii ulusayn qaateen habluhu intoodii way haystaan wax intaa oo fardiya ila bintulibdeedna binta ahaan bay wax ku dhexlaysa markaa banaadkii wax intaa dhaafsiisa ilahay qur-aanka iguma wixii banaadka ay lahaayeen waa la qaatay marka wuxuu soo haray falawlaa rajulin dakar ninkan ama la siman ama ka hooseey yaa qaadanaya buuri walam yucasib ibni mascuudin hunaa walow musaawiyan balil kulla qtana waxoo dhanba isaga ayaa qaadanaya marka goormuu casabaynaya haddaba dee wuxuu casabaynayaa uun markii banaadku aanay uluayn qaadanin markaa lafteedana waa kankuu yidhi wa cindahu lam tucta ibn mascuud agtiisa la siin maayo gabadhan fowqa sudsi sudus wax ka badan macabnatin markay markaa ibno la joogto binta ay la joogto licaasibin caasib daraaddii loo siin maayo markaa wax sudus ka badan caasibkaasoo dii unsi wehel u ah oo markaa u wehelyeelaya yacni bintaa meeshii joogta bintulibnina way joogtaa ibnulibnina wuu joogaa marka ay saas ay dhacdo ibnadii dee waxay yeelanaysaa nisfi yeelanaysa yeelanaysaa nuskii soo haray ayay labadoodani lidakari mislu xadil unsayayn u qaybsanayaan haddaba markay saas dhacayso iyada waad eegaysaayo lidakari mislu xadil unsayayn markaad ugu qaybiso haddii sudus wax ka badan uu ku soo hagaago kasoo gud ka soo qaado waxaad ugu daraysaa ninkaad ugu daraysaa sababtuna waa maxay dee bintadaas markay nus qaadatay uluaynkii maxaa dhiman sudus uunbaa dhiman si aanay suduskii wax ka badan uluayn wax ka badan aanay banaadkii u qaadanin sidaa samey buu kule wacinda ibnu mascuud lam tucta lama siinayo inantaas fowqa sudsi sudus wax ka badan la siin maayo macabnatin markii ay la joogto eh, bintu sulbigii ay la joogto licaasibin caasib daraadii baan loo siinayni di unsi oo wehelu saaxiibo u weheliyeenayo oo casabadii geeyey haddana suduskii baa loo eegay wamaa libintin lishaqiiqati istaqari lam yakun farcun walaa aslun dakar wamaa libintin wixii bintada u sugnaaday haddaba axkaamtaa laguu soo sheegaya ayaa istaqara lishaqiiqati uktadii shaqiiqada ahaydna u halkii bintada la mariyey ayuunbaad marinaysaa lakiin iyado maxaa shuruuda in lam yakun farcun walaa aslun dakar inaan furuucina jirin asal dakari hila jiri furuucdu ama maarata dukuur ha ahaadaan ama yaanay ahaan laakiin usuushu waa dukuurti aabbe iyo jid ka ilaalinaysa haddii markaa keliga tahay waa nus hadday laba yihiin waa ulusayn ila aakhiri wa maca bintin haadihii tan shaqiiqada ah tucasabu casabo ayaa laga dhigayaa maca bintin hadday binto iyo wax ka badan ay la joogto ama bintulabin iyo wax ay la joogto oo albanaatu akhawaati casabaatun ilaa ladaa daawuuda imaamkii daawuud aahiri ahaa mooyaane qaala tuxjab buu isag waa la xijaabay oo dhexalkaba ma soo gelayso waayo ukhtadu maxay wax ku dhexlaysa kalaalay wax ku dhexlaysa kalaaladuna in imruun halaka laysa lahu waladun baabay ahay markaa haddii ay banaat meesha joogaan banaadku way xijaabayaan buu yidhi laakiin xadiikii markaa eh, ibn mascuud ayaa dee sariix ku ahaa waana xadii saxiixa eh, bintadiina nuskuu siiyey ukhtadiina waa kii markaa baaiga siiyey markaa xadiika huseyn eh, mushraxbiil ayaa markaa masalada ku cad marka waxaa la siinayaa baaigaa la siinaya wamaca bintin haadihi tucasabu waa la casabaynaya ilaa ladaa daawuuda daawuud agtiisa mooyaane qaala isagu markaa wuxuu yidhi waa la xijaabayaa gabadhaasi oo markaa dhaxalkaba ma soo gelayso wa kullu daa waxaasoo dhan aynu shaqiiqada u sugnay yahbutu wuu u sugnaanayaa lilatii liab ukhtadii liabna halka aad shaqiiqada marisay uun mari maca shuruuddii ay lahayd iyo waxalla wixii oo dhan maxaad ugu kordhisaa shardi unagu daro in lam yakun hamma haddii aanu meeshaa joogin shaqiiqun akh shaqiiq ah oo qad xajaba iyadii markaa de ijaabaya kaasuu ijaabaya haduu joogo haddana akh shaqiiqii meesha joogi halkii aad shaqiiqada marisay ayuunbaad marinaysaa hadday shaqiiqadii la joogtana wahiya talukhtar liaba qad nusilat waxaa la dejinayaa min shaqiiqatin shaqiiqada waxaa laga dejinayaa makaana bintilibni halkii bintulibniga laga dejiyey min bintin calad bintadii ka sadaysay bintadii iyo bintulibnigu siday isku ahaayeen ayay shaqiiqadii iyo ukhtadii liabna isku noqonayaan hadday isla joogaan oo maxay axkaamtaasi fi sudsi wasuquudi dee suduskii day keliga tahay inay sudus la qaadato wasuquudi hadday sulusaynkii qaateen inay dhacdo haddaanay mucasib haysanin wladii wujida can ibni mascuudin wixii ibni mascuud halkaa laga soo sheegay hunaa aydan yiri halkana wuu soo aroonay oo halkana wuu imanayaayo madhabkii ibni mascuud halkaa binturibniga uu qabay halka nuqtada liabna iyadana wuu qabaayo wuu keenay wa walad lummi walad lumki waa ahli um iyo ahli ukhta lium lahu sudsu staqara sudus baa isagana u sugnaaday in lam yakun farcun walaa aslu dakar haddii farac iyo farac noocu doonaba ha noqdee iyo asal dakarihi aanu joogin hadday joogaan waa la xijaabaya fain tacadaduu hadday haddaba tiro noqdaan oo laba iyo wax ka badan ay noqdaan biulin baau baau waxay la noqonayaan biulin ulusulmaal bay la noqonayaan wastawat irijaalu wanisaau raggoodiiyo dumarkooduna waa siman yihiinoo si siman ayay iyagu u qaybsanayaan marka halkan waxaad ka soo reebtay halkii uu kusoo yidhi wamamtaris iqtullahu min mandukin casabaha wahwa kafidaynactubi ayuu markaa beydkan istina ka noqonay fain tacadaduu biulin bau wastawat irijaal wاnisaa wa shari ki shaqiiqa macahu kii shaqiiqa ahaa la wadaaji oo ikhwadii lium shaqiiqii ha la qaybsado intadum haddii masaladu ay markaa koobsato iyaga iyo marka de iyaga la jirkooda wa iyaga baa lagu sheegaybe zawjan wajadatan waa masalo tashriiga weeyaan oo musharikadii zawj iyo jaddo iyo dee kuwanaad isla wadaajinayso oo shaqiiq iyo iyo ikhwadii lium ah uluskii haysla galaan buu ku yidhi kadaa zawjun wa ummun umm zawj iyo um zawj iyo um haddii joogaan iyo ikhwadii liabka ahaa liumka ahaa iyo shaqiiq iyaduna waa saasoo kale waa maxay waa ikhwa lum ulusle iyo ah shaqiiqa iyo wax ka badan inay soo bataan iyagu mushkilad male kuwana waa inay laba gaadhaan iyo ah shaqiiqa iyo zawj iyo jada ama un labadaa mid ahaa intaas haddii ay taalo masalatu musharikay noqonaysaa deetana waa la wadaajinayaabay leeyihiin akhi shaqiiqa ahaa halkan sidii akhli um ayuunbuu u shaqaynaya ukhtadii shaqiiqada ahd la joogtayna waa lamid wmnaclad nucmaani wabni xambali imaamkii abu xaniife ahaa iyo imaamkii axmed ahaa agtooda waxaa diidaa tashriikahu ninkan in lala soo geliya meesho lala wadaajiyo cala qiyaasi munjeli qiyaaskii muuqan ogaa de ku soco oo waa ninkan waa casabo casabadu wixii asxaabulfuruudku ay reebaan unuu sugaa marka sidiisii ha ahaado qolyahan kalena waxay leeyihiin dee e, maanta imika meesha waxba soo marka waxay yidhahdeen ikhwadan lium dhaxalkii way soo galeen maxay ku soo galeen hooyo dee ashiqadanna isla hooyadan baaba dhashay hadday hooyadu wax ku heleen dee macquul ma noqonayso qiyaaskii ma waafaqsanaanayso iyagoo isla hooyaa inay kuwana soo galaan dhaxalkii ay wax ku helaan oy hooyadood ku helaan kuwana iyagoo hooyadoo isla hooyadii una ay tahay ay waayaan xaggaa lafteeda qiyaas baa ka jira markaa maxaa abu xaniife iyo axmed in loo yidhi cala lqiyaas ilmunjeli maya si kale dhinac kale ka waafaqsan yihiinoo ka warama haddii wixii soo haray uu ka yaraado ulukii ay kuwaasi qaateen miyay la qaybsanaya waxbaa soo hareen laakiin wixii soo haray wuu yaryahay ulukiina wuu ka yaryahay halkana laba ikhwa la-un baa jooga ulu dhan bay qaateen miyaa la odhanayaa ulu dhammaystiran kuwaasi hooyadood bay ku heleen kuwana iyagoo hooyiya aaboo ku dhexlaya ayay wax yar qaateen lama odhanayo halala lala wadaajiyo shaaficiy ma odhanayaan maalikiyo hala soo geliya ma odhanayaan de markaa qiyaaskii way khilaafsanyiin marka ayagu ad waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen isku mid maaha xaaladda ay qadayaan xaaladda ay wax helayaan xaaladday wax helayaan aabbahood bay ay ku dhaxlayaano hooyadu waa la iska ilqaynayaan sidii qof aan jirin baa laga soo qaadaya oo aabbuhun bay markaa tirsanayaan ilan hooyada lama eegaye laakiin markay aabihii waxba ku waayeen ayaa aabaha waxaa laga soo qaadaya wax aan jirin masladana dee khilaafkii saxaabada ayaa asal ah cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu waa kii laba xukunoo kala duwan xukumay zayd ibni haabitna waa ku raacay xukunkiisii dambe ayuu raacay inta badanna fuqahadu eh, waxay raacaan zayd ilaa iyo uu soo gaadhay ibnu rifci inuu yidhi shaafici raxmat ullaahi tacaala calayhi qallada zaydan fi lfaraaid marka dhaxalka la joogo zayd ibni haabit wuu taqliidiyey oo waxa weeyaan xataa yani lama ijtihaadayo hadduu zaydsi ku tago lamu ijtihaadaynba mar haddii isaga xadiisna u soo arooray de maarata horena loogu dhiibay arrinta saxaabaduna ay maarata waa wa badan isaga uga dambayn jireen imaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuu markaa qaatay madabka zayd duuduuba ayuu ku qaatoo lamamu ijtihaadin ayuu ibnu rifca isagu saas ayuu u iilanaya وشرك الشقيق معهم إن تضم زوجا وجدة كذا زوج وأم ومنع لدى النعمان وابن حنبل تشريكه وحلو ذات الدين ما تشريك يعني كان شقيقين تشريك لو سميو لسوغلي على القياس المنجلي من كسعبا والأم هو يدي تعطى السدس سدس بالصينيا إن فرع مجدا هذه فرع جل دي فرع جل أي سدس لا أو أما فرع مجري إخوة ولا على اللي بقاري ولو مصنف kuwa la tafniyo labadaba ha noqdaane ayay markaa waxa weyaan sudus yeelanaysaa factamid kaa markaa qabso oo ictimaad ilaa lada alxabri ibnu cabaas agtiisa mooyaane oo isagu muxuu leeyahay walow muanantaas oo diidan walow muanantaa ayuu ibnu cabaas diidan yahayo dee waa tii dood dheere dhex martay isaga iyo cumaan ibni cafaan radi allahu tacaala canhum ee uu yidhi ibnu cabaasow maxaad u diiday in hooyada markaa waxa labadu ay ka riixaan markaasuu ilaahay muxuu leeyahay markaasuu yidhi fain kaana lahu ikhwatu faliummihi sudus markaasuu yidhi ina اlithnayni laysa biikhwatin fii lugatika walaa fii luqati qowmika ikhwo ma aha luqadaada iyo luqada qowmkaaga marka lagu socdo amiir اlmuminiino deetana cumaan wuxuu yidhi ha laakiin saasaa dhaxalka ku socdo saasaa la ysku dhaxlay marka waa salimay in luqadii ay islan keensanayso laakiin dee ku xujeeyey in sidaa uu yahay oo halkan markaa ikhwada akhaweynkii sidii markaa ikhwada loola dhamay waana qaacido guudoo faraaidka ah meel labada iyo saddexdu ay kala qaadan yihiin mama meel labada iyo saddexdu ay kala qadan yihin ay xukun leeyihiin saddexduna ay xukun gaara leeyihiin faraaidkaba kuma jirto de markaa masaladan maxaweya khilaafka xujo way noqonaysaa in la yidhaahdo waxa qiyaaskii faraaidka ayaaba taa keensanaya ilaa ladalxabri wailaa haddii aanay intaa midnaba jirin faracna ma jiro ikhwana ma jiraan xasalad waxay qaadanaysaa ulan ul bay markaa taxsiilinaysaa wa ulalbaaqi xaalan axrazad wa axrazad waxay qaadatay oo heshay xaalan xaalad kale ulalbaaqi ulusulbaaqi bay qaadatay waa in axadu zawjayni maca abin wujida in haddii wujida la helo axadu zawjayni labadii zawj mid ahaan zawj ama zawj ayaa jooga mac maarata waxa weyaan aabba mici dee iyadiina way joogtaan iyada waata laga hadlayaba marka meeshii maxaa jooga hooyadii iyo aabbihii iyo axadu zawjaynka waa masale cumariyateynkii wey laa hayru oo wax kala joogin intoodaasu ay yihiin xaalad labadaa xaaladood waxay qaadanaysaa ulusulbaaqi bay qaadanaysaa wlmancu can ilxabri yari ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma manci baa ka soo arooray uu markaa diidayo oo uu leeyahay wax sulasulbaaqi la ydhahda kitaabka ilaahay kuga jiro jumhuurkuna madhabkii zayd iyo cumar alkhaaab iyo ayay markaa qaateenoo waxay leeyihiin marka zawjka iyo zawjadu ay fulaan ayuumbaa markii ilahay uu yidhi wawariahu abawaahu faliummihi ulu waxweeyaan waa hadday keligood yihiin iyo hadday zawj iyo zawja la joogaan markay fulaan ayaa aayaddii lagu dabaqaya oo aamilwaraay dee noqonaya markii zawjkii zawjadii ay fulaan eetana markaa fali ummihi ulu saasay markaa noqonaysaa oo ulusulbaaqi ayay hooyadii yeelanaysaa walilabi sudsu maca alfarci walaa farda lahu siwaahu aslan faacqila walilabi aabbihii asudsu baa u sugnaaday maca alfarci markii farac uu meesha joogo sudus buu leeyahy abcan marna baaqi buu raacsanaya marna ma raacsanaya waynu soo aragnay walaa fardi kale maba laha aabmuhu aslan weligiiba marat asal ahaanba ma laha facilan kaa markaa fahan oo xifdi awogii baa halkaa ka bilaabmaya waxooga hadalkiisu yar badan yahay halkaas inu ku joojin wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamedi wallahu aclam